بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii afraad ee ka mid ah min kitaabi الفaraa'id waxaynu ku soo jiray baabulxajbi baa inoo dambeeyaan u malaynaya sida laysku reebo ama laisku xijaabo baynu xalay soo maray waxaynu soo marra haddaynu khulaasayno xajbigu waxaynu soo marray luqatan in la yidhahdo manci in laguu diido xoolihii oo lagu qadiyo oo laga hor istaago ayaa la yidhaahdaa iyo macnaha guudba diiddo hor istaagid baa manciga la yidhahda istilaaxa fiqiga ah ee xajbiga u yaqaanaan qolyaha dhaxalka ka hadlana waxaa la yidhahdaa mancu man qaama bihi sabab اliri min aliri kuliyatan aw min awfari xaday ruux laga helay sababkii wax lagu dhexli lahaa oo dhaxalkao dhanba laga qadiyo ama labadii dheefood kii u fiicnaa loo diido isagoo kala barh qadan lahaa laga riixo waxaa loo riixayaa meelo kale isagoo qadan lahaa rubuc baa laga riixo sideed baa loo riixi isagoo saddex wax ku qadan lahaabaa lix la marka waa mancu man qaama bihi sababu اlirti min alirti biاlkuliyati aw min awfari xaday waxaan soo maray xajbiga inuu qaybsamo labo xajbu xirmaan iyo xajbu nuqsaan xajbu xirmaanku waa maxay waa in wixii o dhan ba qadiyo lagu qadiyo oo waxba lagu siino xajbu nuqsaankuna waa in wuxuun laguu balqiyo laakiin xoolihii weynaa eed la kici lahayd diido midka xadbu nuqsaanka ah wuxuu galaa alaa jamiic alwara calaa jamiic alwaraa xadbu nuqsaan axaduusan gelaynin ma jiro laa casabatan walaa fardan kulli waa gelhayaa hadduu ku yimaado intiqaalu fardin ilaa fardin wax la garto wey waa xajmu nuqsaan wuxuu ku iman karaa bimulsaxama in lais cidhiiriyo gabdhihii hadday isku bataan ayagoo uluaanba qadan lahaa oy an iyo lix iyo toban noqdaan markay labada ahaayeen iyo markay lixda yihiin maxaa labadaba ku jira naqsi baa ku jira xajmu nuqsaan calaa jamiic اlwarau gala casabaduu geli ibni haddii laga taga keligii xooloo dhan buu la kici lahaa laakiin haddii toban wiil ka dhimato nin walba sahmiga ku saaga waa maxay waa cushur min tarikati abiih aabbihii tarikadiisa muxuu ka qaadanayaa cushur xad buu marka yadkhulu calىa jamiici alwaraثa imaa inuu noqdo intiqaal min fard ilaa fard inuu noqdo ka guurid laga guuro faradoo tacsiib loo guuro tacsiib laga soo guuro farad loo soo noqdo inuu noqdo musaaxama bayna alcasabaati wa ahli اlfaraa'id inuu noqdo ishaamta oo badata xooluhuna yaraadaan maslaة اlcawl baan ku gaari doonnaa yacni soo uruuriyo ima biاlcawl aw biاlmusaaxama aw min intiqaal min fardi ilaa fardi aw min casaba ilaa fardin aw min casaba ilaa fardin wa min fardi ilaa casaba wuxuu doona ha noqdee xajbu nuqsaan wuxuu galaa calىa jamiic اlwaraث taasi waa inaga dhammaata xajbu xirmaanku labuu ahaa baynu soo maray bilawsaaf iyo bilashkhaas hadduu bilawsaaf yahay calaa jamiic warau galaa warasadoo dhan qatalay noqon karaan addoonnimo yaa ku qumi karta wuu ridoobi karaa maanic kaloo iman doono iltibaas yani mirat اlgarqa wاlhadma iyo iyo mxuu ahaaye wixii la halmaalaa isagoo maslatu iltibaas baa le maanic gooniha loo tiriyaa wadaadaha tiriya kuwii lixda gaadhsiin jiray kuwii sideedda gaadhsiin jir iska soo ururi mawaanicdaas waxaan nubuwada ka ahayn nubuwada waxaan ka ahayn waxay ku qumaysaa xajmu bilawsaaf calaa jamiici اlwaraa waa ka suuragalaa aabbaha qaatil buu noqon karaa hooyada qaatilada bay noqon kartaa addoonnima kusoo boodi karta oo de sababkeedi leh maxaan ku dhahdaay riddaa iman karta yani xajbi xirmaankii bilawsaaf ahaa yadkhulu calaa jamiic اlwarad maxaa inoo soo haray xajbun biاlashkhaas xajbun biاlashkhaas waxaan soo maray lix mooye warasada inteeda kale wuu galaa alabawaani wالزawjaani wاlwaladaan labadii waalida ku dhashay iyo labadii xaas nin zawjki iyo zawjadii ninkiiyo xaaskii ila kol mid baa uun dhimanaye iyo labadii ilmooda dhashay gabadhaadii ama wiilkaadii labadaa farac labada zawj labada waa lixdaama inta kale maxaa geli kara xajbu xirmaan oo ah bilashkhaas intaa way koobantaan u malaynaya hadday ardada rag ka mida ah waxay soo celiyeen masaladii xalay aan soo marray habeen horan aan soo marray celcelintii badnayd yani weli ma caddaa la yidhi maxay ahayd eedo mi ahayd eedo eedo waxaan oga jeednaa qaacidahayd kullu man yuuraثu ruux walboo la dhaxlo hadduu asagu dhiman lahaa wey la socaad yariu asna waa dhaxlahayaa haddii kii kale uu dhinto eedadu ayadu waxaa dhaxlahaya hadday dhimato wiilkay eeddada u tahay eedda hadday dhimato yariuhaa ibnu akhiiha oo um, eeddadii hadday dhimato meesha ayda ay taal wiilkuwuu iman muxuu iman meydkan maxaa idiin dhexeeya wuxuu leeyahay waa aabbahay walaashi oo abu maxaa tahay ibnu akh baa la yidhaahdaa oo du'aan isku abtir baan nahay wey oday ku abtirsato yaa aniguna ku abtirsadaa waxaa noo dhaxeeya aabbahay baa ayada la dhashay ibna bu ayada ku dhaxalhayaa laakiin ayadu wiilkay eedada u tahay dhaxli mayso way fahanteen baan u malay macnahaasaan u jeedaa wixii kale eed ku khaldanteen ama anu aan celceliyeen khalday yaan lagu khaldami surmaseegtaa la yidhahdaa surmaseegto marka waxaan u jeedna waxaa weye eeddo waxaa dhaxla wiilkay eeddada u tahay ee walaalkee dhalay wuu dhaxlahayaa lianno waa casaba waa ibnuاlakh amaa ayadu ma dhaxli karto maxaa yeelay waa arxaam ayadu uul arxaam bay ku jirtaa warkaa hadda macad yahay mise waa qulban yahay maxaa soo haray mid kalena waad sheegteen mid kale ma jirto soo maaha maxaa kul man infarada min الnisaa laa yaxuusu jamiica almaal haweenay walba oo keligeed noqoto meydka keligeed ku soo hadho xoolaha ma dhammaysan kartee wixii rabbi u qadaray unbay qaadan wixii kalena way ka dhaqaaqi oo casabo allaa u sahlo wey warkaasi ama baytumaal casabo kale haddii la waayo ila almuctiqaa tidhaahdeen oo muctiqa iyada waa casaba haddee bilwalaa iyadu xooloo dhan way kaxaysan haddii ahlu farad la waayo casaba nasabna la waayo xoolaha yaa qaadan muctiqadii marka kullu man infarada min الnisaaءi laa yaxuuzu jamiica almaali ila اlmuctiqa warkeeda waa cadyahay haddiise aad qabto ahlu farad markay waxoodii qaataan casabo kalena la waayo xoolaha arxaamna loo sii qaadi maayo baytumaalla la geyn maaye ahlu faradkii baa dib loogu celin haddaad qabto waxaad dhihi kullu man infarada min الnisaaءi yaxuuzu jamiica almaali ila الزawja oo qaybna waxay ku qaadaan faradnimo qaybna waa loogu noqo waa bisid iyo durduurid wey warkaasoo ma cad mar kale haddii aad qabto xataa zawjadu raddi bay leedahay calىa madhabi cuثmaan bn cafaan aw طaaئifa min alxanafiya waxaad dhihi laa yustaثnaa شhay waxaad dhihi kul man infarada min الnisaa xaaza jamiica almaali biاlfardi wa biاrad macnahaasaan u jeedaa wixii ka intaa ka soo horjeeda asna waa khalad waad fahanteen maxaa weli qulban ayib kitaabka abwaabtiisa qaybo ka mida labaatan iyo sideed sanaan mooga labaatan iyo sideed sano maya bar qaybo ka mida labaatan iyo sagaal sanan mooga abwaabta qaybo ka mida waa xilligii iigu dambaysay lay akhriyaan ka hadlaaya marka waa laga yaaba meelaha qaarkood inay joogsato laakiin waxaan ka garto un baan idiin sheegi wixii khaldamana baraarujiye labaatan iyo sagaal ama labaatan iyo sideed ragaan dhannayna oyba fadhiyaan baan u malaynaya abwaabtiisa abwaab ka mida markii u dambaysay lay akhriyay siddeetan iyo sideed ba sideean iyo sideed maxaa laga jooga nineteen eighty eight labaatan iyo sideed sano haddii eighty eight ka lagu darana labaatan iyo sagaal sano marka laa ba's xajmigii marka intaas khulaasadiisii aan ku dayno xajmigii intaa khulaasadiisi aan ku dayno masalada marka sheekhu asagoon warasadii iyo casabaadkii iyo hawlihii aan israacinin iyuu masalaة اlxajbi dhex geliyey tartiibka fanigana waxay inuu dambeysiyo xajbiga saasaa ku fiicnayd markuu ahlufaraadki soo dhameeyey oon weli uusan faahfaahin casabadii ayuu oo usuushii iyo furuucdii midna uusan ka hadlin buu soo dhex dhigay masalaة اlxajbi casabaadka marka qoli galabta ay weydiinayna waa jireen xoogow culays baa ku weri jire masalaة alcasabaat iyo xajbigu laba qaacido ku dul wareegaa masalaة اlxajbi isrireebiddu waa baabka u muhiimsan toban jeer in badanna waan soo celceliyey dhowr goor baan soo celiy cafwan baab اlxajbi waa baababka u muhiimsan kitaab اlfaraa'id inaad qabato dadka wax dhaxla qaabku sheekhu wax u dhigayna waad u dhigi kartaa haddaad doonto waad fudaysan oo qaab kalaad u dhigan awlaad ba haddii alawlaad waxay dhaxlaan gooni baad u qaadan alawlaad toddoba waaxood ama lix waaxood baad ka dhigan kartaa dadka wax dhaxloo dhan adoo isku duwanaya si kuu fudud alawlaad meel mari awlaaddii ibnu sulbigii iyo ibnu ibnigii iyo banaadkii iyo howlihii o dhan waxaa weeye awlaad baad waa waax maxaa kuu soo haray alabu waاljad iyadna gooni u dhigo waaxda saddexaad maxaa la yidhaahdaa alkhwaة واlakhawaat ayaguna waa waaxee gooni u taaganoo waa saddexaad lambarka afraad waxaan leenahay waxaan leenahay alabu cafwan alummu واljadda ayaguna waa isku hooye ma og tahay maadaama aabbe iyo awo is soo raacinay hooye iyo ayeeyana gooni u istaag meeqa waxood baan maraynaa الزوج والزوجna aynu gooni u dhigo waa meeqa alcamu afwan eh, alcamu wa banu acmaam ikhwo iyo akhwaad iyo banaadkoodii iyo baniintoodiina soomaanan israaci ha kala reebi markaan ku leha alikhwatu wاlakhawaat iyo furuucdoodii hadda way ku hoosnaba yihiin maxaa inoo dhimanba maxaa soo hadhay muctiqiyo muctiqo qaabkaa waa u dhigan karta waa qaab ka dhibya sida hore laakiin waxay u tartiibiyeen culummadu sidii kaararka loo qaadanayay nin walba kaarka uu qaadanayo qaabkaaba u tartiibiye xajbigii maadaama aan soo sheegnay mid gala calaa jamiic اlwarata iyo mid aan gelin ilaa bacd alwarata waan soo gebagabayn labada qaacida casaba ku taagan tahay mid waa taad soo marteen kullu man adlaa biwaasitatin saqطa biha ila walad اlum kullu man adlaa biwaasita ruux walboo ku soo dhowaada meydka waasita u soo mara saqطa biha ay biwujuudiha iyadoo hadday joogto meyd baa dhintay wuxuu ka tegay aabbihii iyo iyo walaalkii walaalku u dhachaya maxaa jira walaalku wuxuu leeyahay ninkan waa walaalka oo maxaad wadaagtaan aabbaan wadaagnaa asagiibaa taagan baa laleehay duqi baa taagana meeshaas kaga dareen kullu man adlaa biwaasita saqata biha ilaa walad alum walad alum waad garateen haddaad qabtan madhabkii saxaabo dhowr ay qabeen iyo taabiciina ahaa jadaadku marnaba inaysan dhacaynin oo iyagoo e, wiilkooda uu joogo oo aabbo uu joogo inay wax dhaxlhayaan aljaddatu tariu maca maca wujuudi ibniha wahuwa xay oo wiilkeedii haddaad qabtana waaad dhihi waad ku dari waxaad dhihi kullu man adlaa biwaasita saqطa biha ila walad اlum wاljadda idan xikmada loo soo reebay walada um ma aha waxa laiska sheegaya faham bay ku dhisan tahay walada um waxaa loo soo reebay bay culummadu sheegaan waxaan u leenahay kul man adlaa biwaasitatin saqطa biha sababku waxaa way ima itixaadu jihatihima waxaa loo leeyahay nin walboo ruux ku soo dargala asagaa ridi oo kuwii ku soo dargalaybaa tuurahaya oo haadbahaad kici weeye waxaan leenahay imaa itixaadu jihatihimaa inay isku dhinac ka yimaadaan isku dhinac bay ka imanhayaan waa hooyii ayeeyo ayeeyiday ku soo dargelaysaa hooyo idan waxayna ka imanhayaan dhankii hooyanimo marka hadde anaaba kaa sokeeyo waa aabbiya awow awow waa dhacaya muxuu ku dhacayaa aabbo joogitaankiisa maxaa yeelay jihadoodaa waaxida ah aabbanimay nin walba kaar ku doonahaya waa akh iyo ibnulakh oo kale meydka walaalkii baa joogi iyo walaalkii wiiluu dhalay oo adeer u yahay waxaan leenahay adiga ibnu akh ahee adeerka loo yahay iskaba taag adeerkaa iska tag adeerkaabaaba taagane jihaday ka imanhayaan baa waaxidoo ah alukhuwa marka waxaa loo leeyahay kul man adlaa biwaasitatin saqطa biha waa laba cilo ima itixaadu jihatihima iyo iyo ima inay tahay istixqaaq اlwaasiطa lijamiic اtarika cinda اlinfiraad istixqaaq اlwaasiطa lijamiici اtarikati cinda اlinfiraad iyo in waasitada aad ku soo dhowaanaysay ku ridaysa keligeed hadday noqoto xoolahoo dhan ba ay qaadan lahayd mar hadday xoolahoo dhan ba qaadan lahayd adiga waa iska tegay haddii maadaama hooyadu iyo waladaa'um isku jiha aysan hooyo hadday keligeed noqotona xoolaha aysan dhammaysanaynin waa markaan qabna hadda bicadami radd la socda hadda ayn labadaaba hooye aan laga helin baa la yidhi kullu man adlaa biwaasitatin saqaطa biha ilaa walad اlm um maxaa yeele waladalum iyo hooyo isku jaha ma jahadeedu ay ka imanayso waa hooyonimo ayaguna waxay meydka ugu soo aroorahaya walaalnimo jihadoodu waa jihatu اlukhuwa hooyona waa jihatu umuuma ikhtalafat اljiha waa fahanteen waa iska soo reeb hawshu ma aha macnay ku dhisan tahay qodobka labaad waa hooyo hadday keligeed noqoto xoolaha ma dhammaysato hooyo haddaad keligeed noqoto sudus waxaad qaadataa ulus haddii lagula joogana waxaad qaadataa sudus maxaad noo riixood noo qadin hadde marka annaga waladaama walaalkaanna maxaad nooga qadin ilaa annagu casaaba ma noqone ahlu fardun baan nahay mar haddaad xoolihii xaabsan inooda dhammaysanayni maxaad cadow kale ogu loogi weeye xoolihii dhammaysan mayse dad keli noqoto joogitaanka annaga marka muxuu ku yeela wey annaga joogitaanka annaga muxuu culays kugu haya dad kaleba waa ku riixaan annaga maxaa nugu geli idan jihadoodina waaxida ma aha waasidaduna hadday keligeed noqoto hooyada ah xoolaha isara kuma samayso qaacida waa qaacida asala ah oo ku dhisan ahlufarad iyo ahlucasad oo dhan bay xukuntaa axadkii la soo reebana waxaan loo soo reebahayaa labada xikmo oo wada socoto ama mid ka mid a ah. labada xikmo fahanteen baan umale qaacida labaad waa waxay ku saabsan tahay fi اlcasaba haaliban fi اlcasaba haaliban waa qaacidat اlcasaba casabadu laba caasib laba qaraabo hadday kulmaan waa saddex qaybood mid ka mid ah ama laba un ka dhig kadibna laba farcan usii kala jebine hadday in اkhtalafat jihatuhuma ida اجtamaca caasibaani laba caasib baa waاkhtalafat jihatuhuma qudima almuqadamu minhuma haday laba caasib kulmaan oo wax casabeeya oo nasab meydka oola dhashay jihadooduna ay kala duwan tahay waxaa la hormarin oo meydka la dhexal siin oo xoolihiisa la siin midka sharcigu hormariyey ka camin wa akhin wa ka abin wa jaddin ayb marka way iska iska kooban ka akhin iyo cafwan aan dhaho wa cammin waa waa kabnin muxuu ahaayey wabni akhin ilaa aakhirihi maxaa yeele labadu waa casaba laakiin jihadooda midna ukhuwu ku iman midna ubuwu ku iman mid wuxuu ku iman bunuwa marka ida اجtamaca caasibaani waاkhtalafat jihatuhumaa qudima اlmuqadamu minhuma waxaa lagu hormariya dhaxalka kii horeeye sharcigu hormariyey taasoo iskama koob dhibba ma laha adeer iyo walaal ibn ibni iyo maca ikhwa ilaa akhirihi hadday doonto jihada ha fogaato yo idan khaldin wadaadba galabtii u weydiinaya maxaa muxuu ahaa ibnu akh adeer maxaa looga hormariyey adeerkii waa sokeeye qaacidadu waa sida ida اجtamaca caasibaani واkhtalafat jihaatuhuma qudima اlmuqadamu minhuma wain bacuda wiilkaada wiilkiisa wiilkiisa wiilkii aad lix goor awow ahayd haddii intaa cimrigaad u gaadho iyo walaalkaa kee hormari ibnu ibniga maydka walaalkii iyo waxaa jooga wiiluu awow lixaad u yahay jihatulbuna waa ka horaysa jihatاlukhuwa asagaa la hormari ibnu ibniga wain safala wain nazala wain bacuda asagaa dhaxalka la siinaya quwada jihadu ay leedahay soo sokayn iyo fogaansho iswaba iskama bedelaan xalay waxaad soo marteen qaacido ahayd aljihatu idaa qudimat calaa jihatin qudimat calaa aakhiriha soo maynan soo sidaas wey hawshaasay ku socod ayib wain itaxada jihaatuhuma labada caasib hadday jihadoodu isku mid noqoto dhinacay ka imanayaan isku mid bay noqotay watafaawataa fi اlqurbi qudima اlaqrab shee axmed ha noqon wain in itaxadaa jihatan tii ikhtalafaa jihatan bay ahayd isku dhinac bay ka imanayaan laakiin tafaawataa fi اlqurbi qudima اlaqrab isku dhinac bay ka imanayaan meydka hal jihay hal waday kaga soo aroorayaan hal layn bay ku soo wada gelayaan hal tub bay wada hayaan laakiin way kala sokeeyaan ibni iyo iyo ibni maxaad ka leedahay ibni iyo mayd baa dhintay wiilkiisii iyo wiiluu sii dhalay baa jooga maxaan leenahay itaxad aljiha bunuwa wiilnimo maydku muxuu ku yahay awow wiilk wiilkiisii baan ahay buu leeyahay kana wiilkiisii baan ahay maxaa wuu dhalay mid walba wii dhalay buu leeyahay laakiin tafaawataa fi اlqurbi dhawaaشhaha maydka ay u dhow yihiin ee ku kala tageen qudima الأqرba minhuma aabbiyo awow halkaasaad marin aye iyo hooye halkaasaad marin haddii iyagu ahlufarade la soco hadda misaalo baan oga jeedaa akh iyo ibnulakh halkaasaad marin cam iyo ibnulcam halkaasaad marin taa waanu garana ila tahay waxaana kuusoo kuu xoojinaysaa suuradan tii hore kullu man adlى biwaasitatin saqطa biha laakiin mar buu ka bixiyo cam ee akha iyo ibnulakhu mar buu kala duwanaan karaa waasitaday ku imanayaan oo ade walaalka iyo wiil walaalkaa walaalkaa u dhalo nin kale u dhalay cabdi iyo cabdullahi kula dhashay cabdullaahi baa nool oo jooga wiiluu cabdi dhalana wuu joogaa wiilku cabdi dhalay cabdullaahi ma soo marhaya la socohada muxuu soo maray aabbihiiba soo maraya laakiin maxay kala tageen isku jihay ka yimaadeen laakiin tafaawata fi اlqurbi waxaa la hormarin akha akhaa la hormarin ila akh baan idhi akh iyo ibn akh soo maaha de cam mayna gaadhin weli cam weli mayna gaadhin maydka markaad fiiriso cabdi hade cabdullahi waa walaalkii ee cabdullaahi iyo wiilka yarka markaad isu fiirisay adeer isu yihiin marka taa yana khaldi in itaxada fi اljihati watafaawata fi اlqurbi qudima alaqrabu minhuma taa way iska koobanta maxaa ii soo hadhay wain ittaxadaa jihatan waqurban wain ittaxadaa jihatan waqurban labadii casaba ama saddexdii isku dhinacna way ka yimaadaan isku inna way kuu jiraan isku dhinaca way ka imanayaan waa adeer iyo adeer matalan ama walaal iyo walaal ama muxua ibna akh iyo ibna akh waa mxuu ahaayey iisoo qabay ibni ibni ibni laakiin waxaa weeye itaxadaa jihatan wataxadaa qurban qudima alaqwa minhuma marka aqwa markana imanaysa ninka xiniyo weyn baa la fiirinaya wa akh shaqiiq akh liaba meel kale sheekh irshaad ha aadin intaan maba fogaba akh liaba iyo akh shaqiiqa itaxadaa jihatan oo waa wa qurban waa walaalkaa iyo walaalka laakiin way kala xoog badan yihiin haadaa yataqarab biaslayn wa haadaa biaslin waaxidin walaalkaa oo laxmi ah hooyiya aabbo kula wadaagaa midkaad aabbo wadaagtaanna hal lug buu ku taagan yahay nin laba lugood qaacidatulfaraada maxaa soo maray qaacidatulfaraad waxaa soo marteen isqaatu اlbaciidi biاlqariib waina bani اlacyaan yatawaarauuna duuna bani اlcallaat waina الrajula yariثuhu akuuhu min abiihi wa ummih duuna akhiihi liabiih xadiidka tirmidi hayrkii calaa kalaamin fiih laakiin ajmac اculamaau calى macnaah tirmidi baa ataa ijmac soo guriyey fi kitaabihi fi اljaamic ayib wاlcamalu calayhi buu i cinda caamati culamaء اlmuslimiin aw kama qaal dhib ma laha bahibahama dhaxasho wey isku jihay ka imanayaan laakiin dhawaashahana waa iskaga mid laakiin dhawaashahoodaa kale xoog badan ibni iyo ibni ibni ay wax ku kala tageen tafawata fi اlqurb laakiin huna waa maxay itixaadu jiha maca itixaadi اlqurb idan waxaan hormaraynaa nuqadimu man yataqaraba biaslay ama alaqwى minhuma qaacidaة اlcasabaadna waa intaas kugu soo noqon mayso wax kaa jabhayana ma jiro baabulxajna waa soo khulaasayn maxaa dhiman markaa matniga inaan dareeriyo haye shee axmed sheekh xuseen qalaf wuxuu codsanayaa su-aalaha in la yareeyo ee tashwiishkana wadaadka laga daayo laftirkay waa ila quman tahay ka socda haye haye aaladii min jihatayn mukhtaliftayn qadan igu celi su-aasha iyo ma hayna ma hayna me la hormariyey madhabka annaga kuma socotin haddaad wadaadihii ibn xasin wax ka soo guuriyey ee aad wadato waa gooni laakiin madhab اljumhuur casabaadka aan haddaan ratiba ratiba jahat اlbunuwa u horeysa jahat اlbunuwa yaa u horeysa limaada ilaahay baa markuu sheegayey aayadda usuushii furac uu kaga hadlay waxaa lagu bilaabay yuusiikum اllahu fii أwlaadikum wاlcarabu tuqadimu اlأhama falmuhim labo walaalku cafan wiilku walaashii buu casabeeya soo dergeliyaa aabbo oo ragga u lambar lambarweynaana ma awoodo walaashin uu soo dargeliyo aabbaha eedadaa ma dhaxalsiin karo soosaa looma ogo haddaad dhimato oo aabbaha uu joogo eedada oo aabbaha hooyiya la wadaagtay ii sheeg aabbaba la wadaagta ay taagan tahay aabba keligii wixii sakaxaysan haddii ahlu farad joogaan oo riixi karana wuxuu iska aadahayaa suduskiisii hadduu keligii u noqotona xoolaha afkuu jabin ceeshaan ceesaan nayl ka siin maayo walaashi inuu iska isagu ixsaan iyo ahalnimo u siiya mooyeen dhaxal kumay meesha ibnigu keligii hadday la joogto dhadig keligii ma dhaxli karo wuu soo dargelinaya aabbiya marka wiil yaa oog yaa xoog badan xagga dhaxalka wiilkaa xoog badan jahatulbunuwa saasaa loo hormariyey iyo la dhowra jahatulbunuwa u horaysa waxaa ku xigta jahatulubuwa ku xigta xagga quwada halkaa markaa maraya annaga shaaficiyada jahat muxuu ahaaye jadka iyo akha waan sinaa aljaddu wاlأkhwa fii martabaةi waaxida sidaa darteed baan muqaasamo iyo food iyo alaab u bilownay haddaan aaminsannahay ana aljadda wuu ka horeeya waana ka xoog badan yahay akha akhu waa la xijaabi asoo aabba buu xijaabayay in jahat اlubuwa awowga la geliyo waa madhab abibakr ma macahu min asaxaaba fii khilaafatihi marka madhabka abubakr aadina kii zayd ibnu haabit kugu qoraa iga dhegaysaso axmedow marka markaad halkaa marayso jad iyo ikhwo cinda اljumhuur waa fii darajatin waaxida jah waxaa ku xiga oo afreeya jihatu alukhuwa bunuwa iyo ubuwa markaad marayso aljuduudda markaad gaadh awownimada waxaa siman oo khuwaya iyagu way siman yihiin waa markaan jad marayno kadib darajada saddex waa alukhuwa ukhuwa markaan lena waxaa hoosgelaya xataa banulkhwa hoosgelay ku hoos noban kadib waxaa ku xiga cumuuma cumuum hadii la yihahdo waxaa ku hoos jira mxuu ahaa banulcam iyo abnaaulcam maxaa inoo hadhay casabaadki muctiqoon baa hadhay iyo muctiq kuwaana warkooda waa iska koobanya maba hayne annagaaba nala adoonsana waaan adoonsan iska badaaye kuwa inaga daya warkooda ahaan iskaga ogow wax dhiman ma jiro khaladku wuxuu ka imanayaa waxaad rabtaa adoo manhaaj jooga inaad ku dhaqanto madhab abibakar adoo manhaaj jooga waxaad micsanaysaa madhab abibakar haddii marka awow maadaama uu joogo walaal xaggee ka yimid sax weeye waa sida min xayu daliil xoog badan laakiin ra'yu cumar iyo raggi ka dambeeyey waxaa weeye badankood waxay qabaan in jadkiiyo ay siman yihiin iyo ikhwad ukhuwadu intaa aan ku dayno marka matniga aan dareeriyo maxaa dhiman oo kale marxaba oo ah si fiican sax wey isku martabay ahayn laakiin hadda asaga ka sokeeya soo maa ah, asaga ka sokeeya aabbuhu soo ibnulakhi akhba ma xijaabo haydhe awowgu akh xijaabi waayey ibnu akha wuu xijaabaya maxaa ibn bay sinaayeen aabbihii bay iseshanayeen laakiin ninkii tilaabo aki saa ka mara uu ka xoog badan yahay so kama xoog badn mase way saman yihiin taa igada adib ha noqoni madhabka abubakar ha noqoni ka soo qaad aniga aabbahabaa sinay abu ma ila simi kartaa ilama simi karti laa caqlan walaa fitratan aniga aabbahabaa iskufac oo isla eg oo siman xagga awoodda iyo kaararka iyo lambarada wiilkii adu aad dhishay ani ma ila simi karaa abadan kaan dhalay baa kaada la simi kara wiilka anuu aan dhalay baa kaada fooda gelin kara laakiin haddaan aabbaha iscishanayni adiga kugu luqluqan maayo macnaha laga hadlaya midkaasoo wey walidaalika ijmac bay soo guuriyeen fuqahadu ijmaacina anaga sheegnay ibn casam inuu buuq ku furo uu yidhi ibn اlakh yuqasim اjadda cafwan aljadd ibn xajarna uu talkhiiska kaga hadlay almuhim ijmaca hadduu asaxana khayr hadduu isixi waayo qaacidatu faraad baa ku socota ana eh, qaacidatu lfaraad waa maxay isqaatu lqariibi isqaatu lbaciidi bilqariib idan waljaddu laa shaka annahu aqrab min ibn اlakh isagaa ka sokeeya maxaa yeelay ibn اlakhu laba waasud soo tirsanaya awowguna wuxuu taagan yahay wiilkaygii weeye tahay marka macnahaas aan ka socon dhib male faslun <coughs> fii bayaani iri alwlaadi wa awlaadihim infiraadan wa ijtimaacan buu ku saabsan yahay awlaadda carruurta aad ay ku dhaxay lahaayeen wada jir wadar iyo waaxidba iyagoo wadaroo wada socday iyo mid mid ah, waa laga hadlayaa marka uuba soo dhameeye laakiin casabaadkiiba hadda rabaa iyo usuushooda inuu ka hadlo alfuruuc walusuul wixii marka ahlufarad uu soo dhexgeliyo waa arar iyo gogol dhig weeye xugum kale uu maagan yahay buu rabaa inuu usii mara mooyeene maqsuud ma aha sheekh wuxuu idhi alibnu wiilka aad dhashay meydka meesha yaalla ama dhadig ha noqde ama lab ha noqdee wiilkiisii yastaqriqu lmaala maalku dhammaysan wakada albanuun wiilashii aad dhashay baa la mid ah. keligii ahaa ila min shani اlcasabaat waxaa ka mid ah idan faradda inuu xaasa jamiic alma inaga soo maray ayib wakada albanuun wiilashuna waa la mid laba iyo saddex iyo shan iyo tobanna waa lamid midka kelina waa lamid markay bataan maxaa galahaya nuqsaan baa galay maxaa yeele ayagaa xoolihii isku ciidhiye walilbinti gabadhi aad dhashayna annisba u ahaaday walilbintayni labadii aad dhashay gabdhoodna saacidna wax ka badanna aad ulutaan saddex meelood laba isku qaataan taa waynu soo dhammayna haddi ayib fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثaan ma tarak wain kaanat waaxidatan falaha الnisf xad ma laha sheekh xad ma laha fasaacidan say ad u yeelan fasaacidan fazaa'idan can dalika wey ayib walow ijtamaca hadday kulmaan banuuna rag aad dhashay iyo wa banaatun gabdha aad dhashay falmaalu maalku lahum ayaga lidakari buu u ahaaday milu xad unhayeyn lidakari milu xadkii lab waxaa u ahaaday milu xadi untayayn laba dhadig dheeftood kii labaad wuxuu qaadanayaa laba dhadig dheeftood wa qaacidatu lmiiraad waxaynu soo maray ana dakara dicfu miiraat اluna taa qaacidada soo marteen baa socota qur-aankuna yuusiikum اllahu fii awlaadikum liلdakari milu xadi اlunhayayn markii laga hadlayay caruurt gabdhihii adhash iyo wiilash walaalaha marka laga hadlay imruun halaka laysa lahu walad walahu ukhtun falahaa nisfu ma tarak wa huwa yariuhaa in lam yakun laha walad fain kaanat اtnatayni falahuma ثuluثaani mima tarak wain kaanuu ikhwaة rijaala wanisaءa falidakari milu xadi اlunhayayn yubayin lakum an tadilu wallaahu bikuli shayin caliim taasi waa iska dhib yartahay marka saan baad ku wadi maxaa labka loo siiyey laba dhadig dheeftood culummadu ilaahay baa xukumka iska leh yaxkumu walaa mucaqiba lixukmi huwa sariicu اlxisaab yaxkumu maa yuriid taasi waa war go-on weeye amaa xikmadooda hadduu fahmeen addakaru waxay dhaheen loo siiyey laba dheefoodka liannahu anfacu wa axwaj wa hada musallam anfacu wa axwaj labku wuu ka dheef badan yahay dhadiga tolku oga dheef badan yahay oo islaamku oga dheef badan yahay oo cadow iska tiirintu oga dheef badan yahay oo abtirkiiiyo nasabkii meydka inuu sii hayuu oga dheef badan yahay anfacu liannahu yujaahid wa yansur cadowgu kaa tirin oo islaamku u gurman hawshiisa hawl sahlan ma ah walidaalika ayaa nabigu yidhi ninkii laba dhadiga xoreey wuxuu la ninkii lab xoreey hal ninoo labaad xoraysa waxay la ajir tahay laba dumaroo addoommada xoraysa walqalki wiilkii maxaa laga qalhayaa laba neef gabadhana hal neef diyadii midna waa konton midna waa boqol xisaaban ba rabbi ku simin caqligaan lagu simin waxtarka ummaddaan lagu simin waxaan ka hadlaynaa jinsiga guud lianna adakara anfacu fi اlhaalib wa axwaj isagaana baahi maxaa yeele wiilku naftiisa inuu birana wuu rabaa mas-uuliyaad khayrna way saaran yihiin amaa gabadho inta horay yar tahayna guriga aabbaheed bay joogtaa waaba la dhalaalici waa la ilaalinaya cilaankii dahabkaas isku dhufanaysaa alaabtaas walaalkeed iyo wiilk iyo wiilkeedii ama aabbaheed baa daba taagan hadday gurigii ahalkeedii ka tagtana waaba xaasoo nin baa biilkeeda saaran yahay lugahay ba isa saaranba waa cilaaban ilmaha inay nuujiso aq loguma laha waajib kuma aha raashinka inay kuu karayso waajib kuma aha inay intay cilaamato qabaysato un sariirtaa saaraato markii loo bahaan laysku laaba bes ayada saaran warkaadfahateen baan u malay wixii kaloo dhan waa ixsaan ay samaynayso fain ardacana lakum faatuuhunna ujuura ilmihii hadda ay dhashay buduq siisay dhihi kartaa kuu nuujin maadoon soo soconin toban kun oo dolar gabadhu marka waxaa wey sidooduba maba khasaartaba ba xilkeedu wuxuu saaran yahay aabbaheed walaalkeed wiilkeedii sida waa ugaasa talisaba faraheedu xataa cidyaheedu ma dhammaan hayaan hargaati iyo firti iyo jeexjeex iyo midna lagama ogola iyadu ida waa maxay min الraximi ilىa beyti waalidiha min beyti waalidiha ilaa beyti zawjiha min beyti zawji ilى اlqabr gabadhan sideeda wayba duushaaba wayba dalxiistaaba marka wdakaru maxaa nidhi anfacu waa axwa isagaa baahi badan ninka waxaa laga rabaa islaanta inuu bilo oo waalidka bilo oo masaakiinta wax taro oo sakada muxuu ahaayey halgamo oo xoolo bixiyo hawshiisu hawl sahlanba ma aha sidaa darteed kafaaratu dihaar marka la sheegay rag baa la sheegay inay wax bixiyaan haweenkaba laga aamuso shin baa laga yidhi almujaamic fi nahaari ramadaan nabigu nin unbu ka hadlay islaanta maba sheeginba hawluhu marka waxaa weeye aabbaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca fariidata min allah baa lagu marka hore xikmadaa lagu ishaaray xoguhu baa lagu biriciyey laakiin bini aadam jaahil baa tahay waxaa lagu gebagabeeyey soo gabagaabiyo fariidata min allah qorshe rabbi weeyaa qaata haddaad diiddaan waad gaaloobaysa wadana shuqulba kuma ka baxa nooga baxa marka hawshu khulaasadu waa intaa marka bani aadam daciif oo jaahila maxaa sida loo yeelay idab darro wey waraan baynu soo marray afcaasha ilahi axkaamtiisu ha laga ilaaliyo lima oo ah iyo limaada oo calaa wajhi اlictiraad ah lima iyo limaada waan ogol lahay oo calaa wajhi almubaaxada wاlmudaarasa can اlxikami wاlmasaalix waa ogol lahay laakiin ictiraad iga ilaaliya inaha aan ku dayno insha allah wa wlaad اlbni wiilkaada ubadkiisii ida nfaraduu hadday soolama noqdaan ka awlaadi sulbi kuwaa dhashay lamid yihiin caruurtii aad awowga u ahayde wiilkaadu dhalay ama ayadaa u ahayde wiilkaadu dhalay waxay lamid yihiin kuwii biyahaada ahaa biyahaadii bay la xugum yihiin fii jamiic alaxkaam waana masala ijmaaciya midda ayada ah mujaahid baa laga soo guraya ra'yi uu leeyahay walad اlwalad lamid ma aha kalwalad fi اlxajbi uu hayrkii xijaabay washada mujaahidun ibnu jabr almaki marka ra'yiga wadaadkaasaa qaba laakiin ijmacay wadaaddu soo guuriyeen waa maxay nudrat اlmakhaalif laa cibrata lah bay ku socdaan shaaficiya og wadaadka inuu meesha khilaafsanya ba ijmac soo guurinaya kaanahum lam yactabiruuhu khaariqan liijmac walcilmu cind allah falow ijtamaca sinfaan labadii hadday kulmaan waa maxay kuwa dhashay iyo kuwii aad dhasho kuway sii dhaleen iyo waxaa kulmay wiilashaada ubadkoodii waad fiirin buu baxi baa ku jire fain kaana min walad الsulbi kuwii adu aad dhashee biyahaada ah hadduu ku jiro dakarun lab xajaba awlaad اlbni wuxuu reebahayaa dhaxalka u diidayaa kuwii awowga loo ahaa ama ayida loo ahaa taasna ijmac baa loo daliishada qaacidaan soo marteenna kul man adla biwaasitatin saqطa biha ilaa walad اlumi aw iljadda calىa ra'yin wailaa haddii kuwii aad dhasho uusan lab ku jirinoo dumar un yihiin fain kaana lisulbi bintun fain kaana lisulbi bintun biyahaadiiyo dhabarkaadii caruurta ah hadday gabar ku jirto keligeed falaha nisf horaan baynu soo marray arar wey axkaamtan kale buu ku caddaysanaya kala barh bay qaadan wاlbaaqi wixii niska ka soo harayna liwalad اlbni الذukuur wiilkaadi ubadkiisa labaabaa qaadan ama aw الذukuuri wاlinaai min walad اlbn ama waxaa qaadan lab iyo dhadigii wiilkaa dhashay uu dhalay gabdhihii baa qaybsan weeye iyo wiilashii aad ayayda ama u ahayd ama awga u ahayd iyo wiilkaadu dhalay taana waynu soo marra hadde dhiban ma laha waxaan la hoosgelinhayaa yuusiikum اllahu fii wlaadikum awlaadikum taasi kuwa aad dhashay kuway sii dhaleen ijmaacan way soo geli bay leeyihin culummadu qur-aankuna de anaga soo marray marba haddii walad la sheego lama kala qaado walad sulb iyo walad albni lama kala qaado ama akar iyo dhadig lama kala qaado fain lam yakun hadduusan ahayn ilaa fain lam yukan fain lam yuujad wey ilaa unhaa dhadig mooye aw inaasun dhadigyo fara badan falahaa gabadhi keligeed ahayd aw lahunna dhadigii badna asudus bay leeyihiin markaa sudus unbay leeyihiin oo goormaad waa markii haddee binti sulba ay joogto falaha nisf walbaaqiyaa qaadanayay wiilashii ay eedada u ahayd bintu sulba hadday nis qaadato ibnu ibnina uu joogo ama e, abnaau ibnin uu joogo eedadood waxay soo reebtay ay ku caliiqubahayaan hadday dhadig iyo lab iskugu jiraanna lidakari milu xadil unsayayn bay u qaadanayaan haddii waladulibnigu uu yahayba dumar keliya waladulibnigi baa dumar ah hadday hal tahayna waxay qaadaan sudus eedadeed baa nis soo qaadatay sheekh mutar eedadii baa nis soo qaadatay sudus bay qaadaan hadday badan yihiinna suduskaa un bay balbalqisan hadi isku ceshanayaan suduskaa un baa la dhi uu ka jaban yahay loo taصxiixiyo hawlaha taqaaneen way waa iman doonta insha allahu taala taasi marka waa maxay waa kulankii awlaad اlbni iyo iyo awlaad الsulb wuxuu ihi wain kaana lisulbi dhabarkaadi hadduu u ahaaday bintaani laba gabdhood wixii aad dhasheed ka tagtay baa laba gabdhood ah iyo fasaacidda wax ka badan saddex iyo afar iyo shan waxay qaadanayaan auluain bay qaadanayaan fain kuna nisaaan fowqa sanatayn falahuna uluaan maa taraka loosgeynaya ijmaacuna waa ku guntamay siday fuqahadu yidhaahdeen wlbaaqi bacda uluain wey wixii soo haray uluain kadibna liwalad اbni ukuur wiilkaadu caruurtu dhalay ee labkaabaa qaadan ama aw الذukuuri wاlinaaث labki iyo dhadigii uu ka tegey wiilkaadii ayaa qaadanaya ilaa awow ama u tahay ama ayiba u tahay maxaa u daliila lxadiid ibni cabaas mar hadday casaba timaado sideeduba xadidka ibn aswad soo qaban un fi saxiix muslim wagayrihi fi sunan alxiqu lfaraa'ida biahliha fama baqiya falawlaa rajulin dakar iqsimu اlmaala bayna ahli اlfaraa'idi calى kitaab اllah fama baqiya bacda اlfaraa'idi fama abqat اlfaraa'idu fahwa liwlىa rajuli liaqrabi rajuli dakar way iska kooban tahay walaa shaya shay uma ahaanin bacda uluain wey uluain kadib oy banaatu sulbi qaateen walaa shaya lilinaasi اlkhullasi gabdhihii soolamaha ahaa ama miidhka ahaa ama keligood ah ee nin uusan tarixin qaadan mahayaan wax la yidhahda sudus weeye ayib goor maxay u qaadanaya wuu soo dhammaaday haddee banaat sulbi ya waxay isku qaateen uluan isku qaateen uma banaat اlbni yasqudna mata xaaza banaat uluayn ya fata raxbiyad waa soo marteen baan u malay soomana soo marin uma banaat اlbni banaat اlbni yasqudna way dhacaan mataa goorma mataa xaaza banaat ay banaat sulbi auluayn ya fata marka way tegahayaan walaa shaya lilinaasi اlkhulasi ila an yakuuna asfala minhuna dakarun fayucasibuhuna ilaa an yakuuna inuu yahayba mooye asfala minhuna meel ayaga ka ka hoosaysa cafan dho ka hoosaysa dakarun lab ku jiro oo fayucasibuhuna uu soo dargeliyo walaysa ibn اlakhi bimucasibi man milahu aw fawqahu fi nasabi mooye inta kale dadka ayagu ay ka hooseeyaan ayagaa hooseeyey korbay usoo kacaaya oo eedoy inaad qaddo maxaa kugu jira inaan ku casabeeyo wax kula qaybsada haddan kugu jirta awo banaatulibniga hadda waxaa soo dargelinhaya wiilay eedda u yihiin wey waa ibnu ibnin ibnin ilaa an yakuuna asfala minhuna min banaati alibni dakarun lab fa yucasibuhuna wuu marka ayada ah. waa maxay gabdhaha dhashay baa uluayn qaatay gabdhaha la dhashay uluayn bay qaateen gabdhihii wiilkaadu dhalay eed awoga u ahaydna waa dhachayaan laakiin maxaa la helay wiil kale wiiluu sii dhalay wiiluu dhalay baa la haya oy gabdhahan iidda u yihiin aduguna awow labaad aad u tahay ama ayeya labaad maydka meesha yaalla warkaaso iskama caddo soomaalida moogta ma cibrido marba baasho ada yar fogaato awow labaad iyo ay tagto ninka soomaaliga indhuhu taago maasha way ka gedman maxaa yeelay waagi yaman tagay waxaan ku arkay nin awowgiis saddexaad uu jamaacada la tukanayo awowgiis saddexaad meel la yidhaahdo marib waadi bani cubayda waa nin yar markaad fiirso waaad le badnaan wuxuu jiraa toddobaatan mada qoba nimankan yararka mogta yamaniintu ma dhaqaaqaan geed adayg weeye reer bowdiga gaab baa la yidhahda ma dhaqaaqaan barka waa awowgiisii saddexaad wey waa aabbihii aabbihii aabbihii wey talo goor xaggee buu ku guursaday ma aqaan ayib ma fogo ma fogo maxaa yeelay awowga saddexaad yada waxaad kugu iman kartaan toddobaatan sana gudahood toddobaatan sana gudahood waad kugu imanaysaa ma tahay mise maaha cashar waxaan fadhiistay maalinkii la bilaabay ninkii dhashay uu dhagaysanayo oo tafsiir ah tafsiir suurat lmu'minuun marahaya oo ninkii maalinkii la bilaabay dhashay uu sagaal sano jiraan fadhiisto dhegeysto waxba kama dhammaadaan wadaadaha kitaabta la bilaabo la dhammayo lagu arkaa iyo iyo muritaaniyiinta laba kita kaas wuxuu ka socday meesha la macbar macbar buu ka socda la yidhahdo maxamed maxamed alimaam abunasr ayaa akrinay wowku kaasba wadaadka abulxasanku wada asaguna sideed toban sano sideed iyo toban sanuu socdaa may cafwa labaatan iyo kow sano labaatan iyo kow sano suurat muafiin asagoo marayaan ogu taga anugu labaatan iyo kow sano ayib marka waan mxuu ahaa lix sano ku dhammaynay mxuu ahaa jaamicu tirmidi oo inta aragteen la eg yaad balaash ugu caydhsanayseen oo weliba dhowr sano aan baaqdo oonan akrin ayb ayb dhib ma laha almuhim waxaa uun loo jeedaa haddii la helo ibni ibni ibni gabdhihii dhici lahaa way badbaadahayaan oo waxay isu bedelhayaan casabay isu bedelhayaan lidakari mil xad unhayin wahada waxaa loo yaqaanaa akh mubaaraga akh mubaaraga ya wuu la xugum yahay akhnimada hadda waxaa looga jeedaa inuu sidii akhu walaalihii u casabayn jiray unbu wiilkuna eedooyinkii u casabaynhayaa akh mashuumay akh mubaarak insha waad gaari doontaa dhib mala akh walaal qumay iyo walaal bayaxo oo barakaysanba way soo socdaan waa iman doonaan wa awlaad اlibn wa awlaadu ibn اlibni wiilkaada wiilkiisa ubadkiisii maca awlaadi اlibni wiilkaada ubadkiisii la jooga ka awlaad اlibni wiilkaada ubadkiisibu la tooyahay oo maca awlaadi sulbi caruurtaadii biyahada ah la jooga kuwa aad iyo kuwa awga say isu xijaabi jireen iyo isu xijaabayaan kuwii aad awow labaad u ahayd iyo kuwii aad awow koobaad u ahayd way iskicinhayaan soo innaga hadda soo marna ma aha jihadu hadday itixaado caasibaanku hadday idataxad jihatuma waاkhtalafaa watafaawata fi اlqurbi qudima alaqrabu soo tii ma mid walba maxay waa wiilkaada wiilkiisa ubadkiisa midna waa maxay waa wiilkaada wiilkiisa kee sokeeye wiilkaada wiilkiisa maca awlaadi sulbi bay la too yihiin fii jamiici maa mara wey lanna waxaa yunazaluuna mansilata aabaa'ihim habeen hor waxaa soo marteen awlaad اlkhwa bimansilati aabaa'ihim ila fii amaani masaa'il oad soo tagaan birutbati aabaaihim bay tagaan inuu daliilba u diidaa mooye wuxuu ihi sheekhu wakadaa waxaa la ah saa'ir اlmanaazili saa'ir اdarajaat darajooyinka oo dhanna waa sidaasoo kale waa maxay hadda labaan kuu mithaaliyo oo wiilkaada wiilkiisi iyo wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi baan isku waxeeye hadday noqoto wiilkaada wiilkiisi wiilkiisi wiilkiisi oo tii afraad ah iyo wiilkaada wiilkiisi oo kii shanaad ah kee xijaabhaya ka afraad baa meesha ku fadhiisanaya ka shanaadna waa la fadaloocinaya wakadalika kada saa'ir اlmanaazil wuxuu ujeedaa kulu daraja waxay xijaabaysaa alabcada minha kulu darajaةi aqrab waxay riixi albucda intaas sheekh ujeeda وإنما يcصب الذkر الناaزل mن في daرaجaتi ويucصب mن فوقahu in lam ykun laha شhayء min الثuluثayn qaybbaba ka soo sheegay muxuu usoo celiyey inaad xusuusato uun wainamaa yucasib اdakaru labku wuxuu soo dargeliyaa annaazilu fogaaday ee hoos u dhacay mandul buu soo dargeliyaa oo dhaxal siiyaa darajati asaga la abtirsiman ayb ka khti wa binti camihi ayb walaasha waa soo dergelin muxuu gabadhaad ilmadeerka tin soo dergelin waa bintu camika ila ilmadeer adugu walaaha waad soo ama laab ha noqoto ama shaqiiq ha noqoto nafs alqadiya ayib ama uluaanku hala qaato ama hala qaadan mar hadduu akh mucasiba jooga ama ibn mucasiba joogo uluaynka ama hala dhamaysto ama waxa ka soo hadhay hawl kuu taalla ma ah ayib man fii darajati cidda la facsiman wa yucasib wuxuu kaloo soo dergeliyaa man fawqahu ruuxa ka sarreeyo xagga meydka ka xiga ayib waa goormo laakiin in lam yakun lahaa hadduuse haweeneyda ka saraysa u ahaa nin wey shay iyo dheefoo min auluayn midda uu soo dergelin hadday ulaka wa ka qaato omay baana asaga goormay u baahataa markay qaddo ee ay ama banaatu sulbi qaataan ama ay qaataan muxuu ahaaye akhawaat ay qaataan ama banaat ibn dadka qaadan jira soo garan maysa intaas wuuu sheeku kuu muhiimaddu waa maxay hadday wuxuun uluaynka ka qaato laa xaajata ila اcaصaba hadday laakiin wax ka weydo markaasuu caasib u baahanaysa caasibka wax casabaynna waa bishari inuu ay gabadha u casabayn ay la siman tahay ama ay ka sarayso agga meydka ay ka xigto eedadii ay tahay maala haddii laakiin asaga ay kasii dambayso ma casabayn karo waa ti uu ku yidhi raxbiyu walaysa ibn اlakhi bilmucasibi man milahu aw fawqahu fi الnasabi maxaa yeelay ibn اlakh asagun baa casaba ah banaat اlakh waxaad soo marteen inay yihiin arxaam ul arxaam weey waa sida aabbuhu walaashi usan casabaynayni aabbuhu markuu wax dhexlayo eedadaa miyay la dhexlaysaa maya kuwaas arxaam wey fasl fi bayaan اusuul alab waljad wlumma hadda laga hadlaya ayb alabu aabbuhu yariu wuxuu ku dhaxlaa bifardin qori qadaran buu wax ku qaataa oo sudusahadi goorma idaa kaana macahu ibnu aw ibnu ibnin aw ibnu ibnin cafwan ama wiil wiilkiisi aabbaha maydka aabbihii weeye lix meelood meel buu qaadan goormo waa hadduu wiilaad dhashay joogo ama wiilkaada wiilkiisa uu joogo waa meelaha laga qaatay in aabbe iyo wiilku wiilku xoog badan yahay wiilku xoog badan yahay ayb wbitacsiibin wixii soo hadha qaadashadiisiiba ku dhexla tacsiibku hadda waxaan looga jeedaa cusubadu waa unqaraada nasabkii waa inuu qaato xoolihii bacda alfaraa'id ahlulfarad markay baxaan wixii soo hadhay inuu la kaco hadduu keligii noqdana waxoo dhan ba qaato wabitacsiibin qaraabayn buu ku qaataa idaa lam yakun waladun walaa walad bnin hadduusan walad joogin iyo wiil waladkii ayb fain lam yakun lahu waladu wawariahu abawaahu faliummihi الثulu hooye haddii la sheego wii kale yaa iska le odaygaa kaxaysanaya sharcigu faadaafa اlmaala ilى اlabawayn wabayana xaqa اlأmmi wasakata xaqiab maa waa laska yaqaanaa isla garankigi wey inta asagunbaa la kici loo jeeda haddii hooye wxii la seeyey baaqigu waa aqab xaqulab wey toorana hadee waa fain kaana lahu walad e, mxuu ahaa waliabweyn likulli waaxidin minhuma الsudusu mima taraka in kaana lahu walad in kaana lahu aayadda hore ee xukunka hore bihima bifardin wa bitacsiibin buu ku dhexlaa wey wاlabu yariu bihima ay biاlfardi wa bitacsiib inuu qori qadarana qaato wixii soo harana uu lulufto ayuu ku dhexlaa goorma إida kaana hunaaka bintun aw bintu bnin ayb wbihima buu ku dhalaa إida kaana bintun aw bintu bnin lahu sudusu fardan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey gabadhu dhalay aabbaheed aabbihiina wuu joogaa gabadhu markay waxeeda qaadato niskeedii waxa soo hadhay wuxuu leeyahay iska soo wareejiyey aabbo maxay awl kuu taalla maaha awow qaadatay muxuuha iska aduu ma baxday shib iska dhawey ama sudus ku qaato ama aan ku ceshado ama aan anay itala aduu marka isku darsan ayb aw bint bnin lahu sudusu fardan sudus lix meelood meel buu ku qaadan fardan qadarid rabbi uu jaan gooyo gooye wاlbaaqi wixii soo haray bacda fardihima fard اlbinti aw bint اibni wey bilcusuubati qaraabayn ayuu ku qaadanaya aabbu marka sidiisuba waa xoog badan yahay waa dadkii aan dhacayn hadawaanada soo mar ayb muxuu tuku qaatay ta dambe ta garoo garanayo haddii walad uu joogo wali abooyn likulli waaxidin minhuma sudusu wey mima taraka in kaana la walad garanaya ta dambe muxuu ku qaatay alxiqu lfaraaida biahliha wey uma baqiya faraaida horta anaa ka tirsanay sududkayga agga idhig wixii soo hara abu maxaad ka leedahay famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar iga tiro igu tir marka isku dhamaata taasi marka aabba warkii wey hooyaa kuu timi hooye waa soo maray laakiin maadaama usuushii laga hadlaayo waa in ayadna lagu daro walilummi ulu hooye saddex meelood meel bay dhaxashaa aw sudus lix meelood meel bay qaadataa fi lxaalatayn الsaabiqayni fi اlfuruud labadii xaaleenu ku soo maray ahlulfaraa'id hawshooda labada xaale waa goorma ulu waxay qaadataa markay weydo wax ubad aadan ka tegin walaaluhuna aysan tiro gaadhin marka maxay qaadataa ulu haddii ay aad ka tagto ubad adiga dhintay ama walaaluhu ay badan yihiin oo laba iyo ka badan ay noqdaanna sudus tiibu kuusoo sheeg walahaa hooyo waxaa u ah oy qaadataa fii mas'alatay zawjin aw zawjatin wa abawayni ulu maa baqiya bacda azawja aw azawja labadii masale loo yaqaana haraaweyn aw cumariyatayn aw hariibatayn la odhan jiray labada masalo u gudbay waa laba masale laisku baabiiyey waxna aan ka soo tilmaan walahaa hooyo waxaa u ahaaday fii mas'alatay zawjin islaan dhimatay ninkeedoo jooga ama aw zawjatin ama nin dhintay islaantii oo joogta afadiis iyo wa aboweyn laba waaleed maxaa u hadhooyo ulu maa baqiya xoolihii soo haray saddex meelood meel bay qaadan bacda zawji zawjka ka soo haray ama zawjka aw zawja ama zawjada ka soo haray masale mushkila ah weeyo lagu dagaalamo waa tii ay ka niqaasheen sayidina ibnu cabaas iyo zayd ibnu haabit ibnu cabaas baa arday ardaysa wuxuu diray u tago zayd waxaad tidhaahdaa hooyo inaad tida in ulu la siiyo dhammaystiran xoolahoo dhan intii saddex isleeg laga dhigo in madax la siiyo waa garta in la xijaabo xoole intii lix madax laga dhigo ay madax qaatana waan garta laakiin ulu maa baqiya zawjo wixii ka soo hadhay ama zawj ka soo hadhay saddex meelood meel ha sii qaadato oo uluulbaaqi la yidhaahdo ma ra'yigaa iyo ijtihaadkaadaa zaydow mase kitaabka ilaahay sunnada nabigaad ku xisaabo dood loo baahan yahay wey wuxuu idhi kitaabka rabbina kuma hayo sunna nebi kuma hayo laakiin waa ra'yi walaakiin waxaan ka xishoon buu an ufadila umman calaa abin hawshu warkoo iska caddahay haadihi waa mushkila laba saxaabi oo min fuqahaai saxaaba yaa waxay ka niqaashahayaan inaan lahaynin fii kitaabillahi ulu maa baqi wadaado dambe oo inagu aan ka mid nahay baa indhacadayno waxay leeyihin ulu maaba qur-aanka lagu haya hawsha hawl adag wey hawshaasi waa hawl khatara iska ilaaliya fahm ilaah waa ku siin karaa laakiin meeshanoo kale waa qananaf wawariahu abawaahu faliummihi ulu baan ka fahnay dheh see oga fahamteen waxaa laga hadlay maray aabbihi hooye bes isku soo hadheen bay ulu qaadataa wawariahu abawaahu faliummihi ulu laakiin mar hadduu waarid kale la joogo waxaa laga fahmay dhaheen inaysan ulu qaadanayn hadday ruux dhinto oo labadii waalid besa uu ka tago xoolaha saddex madax oo isleeg baa laga dhigi hal madax oo boqol hooyaa loo dhiibi laba boqolla aabbaa la siin laakiin aayaddu ma aysan ka hadlin bayn zawj iyo zawja la jooga warkaasi waa qur marka la fiiriyo laakiin qur-aanka laga qaataan ka marmahaya anugu qur-aanka laga qaatay xoogow sheekhulislaam baxdi dheer buu ka leeyay risaalo dhan buu ku dagaalamay ibnuqayim iclaamka taqriiban labaatan safxo kudhow buu ka hadlay haddaysan ka yarayn haddaysan ka badnay waa masalo dhib badan qur-aankii hawshaa haddaad saa tidhaahdee wawalitow abawaahu waxaa la mid ah wawali abawayhi likulli waaxidin minhuma sudus waa nafsa shay nafsa shay weeye marka tanna waxaad dhahdaan waa markuu ay keligood yihiin ma soconayso wlabawhi iyo wariho abawah waxaan la cadday laba xaalo oo marna farac waaria uu joogo marna uusan joogin baa laga hadla ayb hawshaa kale marka waa dhib badanta saa darteed aanyarayn aan soo gaabine maslada hore aan dhisno dhibba mal ta hore nin baa dhintay wuu ka tegey cafwan islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo labadii waalida dhashay haweeney baa dhimatay waxaa jooga ninkeedii iyo hooyadeed iyo aabbaheed hooyadii aabbaheed maxay rabaan hooyo ulu bay rabtaa aabbana waa casabo zawjna muxuu rabaa nis nis labuu ka baxaa kalabadh laba labay ka baxdaa uluna saddex buu ka baxaa saddexdeeda muxuu ahaayey laba isku dhufo waa lix dhe doonto ama waxaad tidhaahdaa tirada usoo horeysay ka wada bixi karaan ulu iyo iyo nis waa lix iska gaabse lix maxaa u kala badh ah saddex bal ninka sii islaamtu ka dhimatay ee ilmada duugaaya maxaa soo hadhay saddex saddexdaas uludkeed saddexdaa qori ka mida hooye sii labaa soo hadhay aabbaha sii aabbuhu laba dheefle way lidakari mil hooyana hal qori bay qaad taasi waa midda hore toddobana waa un lamido iyadu ruux bay ka kacaysaa sooma nin baa dhintay waxaa jooga xaaskiisii iyo labadii waalidee dhashay labadii waalid iyagu hadee hawlahoodii aabbana casaba iska dheh hooyana waa kaar saddexlay wadataa zawjana kaar afarlay wadataa afar iyo saddex haddii laisu fiiriyo tabaayun baa ka dhexeeya isku dhufo labiyo toban bay ka asaxaysa labiyo toban dhe maxaa u rubcah labiyo toban afar meelood isleg marka laga dhigo labiyo toban waa afar meeloodoo min saddex ah soo ma ah afar walba hal oga qaad saddex qori waxaad siisaa zawjadiisii oo rubuceedi weeyadhe labiyo toban saddex laga jira maxaa soo haray sagaal sagaal maxaad samayn sagaal maxaa uulid ah lixsi ah eh, hay dhihine horta aabbaha i dambeeye ninka reerka rogahaya i dambeeyo hooyadan la riixayo horta sagaal maxaa ulita saddex meelood meel waa saddex iyo saddex sii maxaa soo haray lix aabbaa isla majiiray idan had iyo goor maxaa sarreeya aabba sidaasi waa sida fuqahada u badan yihiin jumhuur ata ay qabaan ulubaaqi baa la yidhaahdaa ulubaaqi kitaabka ilahay kuma hayo ayuu yidhi ibn cabaas culamada khilaaftay ibn cabaas baa ka mid a sayid ibn cabaas wuu ka dagaalamay aad buuna hawshaasi ugu eedeeyey zayd waxaa sidaa ku tegay shurayx alqaadi shurayx alqaadi wuxuu odhan jiray hooyadu labadan mas'alaba waxay qaadaan ulu jamiic almaal ulu jamiic almaal bay qaadaan masaladii horena waxay qaadaan labay qaadan wey ila lix bay ka ansaxaysay markuu zawjku qaato nus awjad hooyana waxay qaadaan ulu oo laba ah aabba waxaa usoo hadhi hal qori tii dambana markuy zawjadu saddex qaadato sagaalkii soo hadhay waxay ka qaadan afar dhahaade afar soo labiyo to maxaa ulu tahaa afar bay qaadaan aabbo maxaa u soo hadhay shanha markaa ha iska qaato marka asagaa qori buu dheer yahay marka laba goora waa maxay sidaasay ku socon bay qabaan ibnu cabaas shurayx alqaadi waxaa weliba aan meesha ku weyn nin weynoo culus abulxusein maxamed ibn cabdillahi albasri ibnu labbaan ninka iska alijaaz fi lfaraa'id wuu khilaafay shaafici wuxuu ihi ana maca ibn cabaas kitaabkiisa nuquul culus baa laga soo guuriyaa ma jiraan buui waana aclamu الnaasi biاlfaraa'id xataa ibnu xasan markuu maraya muxallaha aaaar buu ka wariyaa min ariiqihi abulxusein ibnu labbaan allabaan wey bifatxi اllaami wاlba oo labaduba la shido afar boqol iyo labadiibu geeriyooday abu daauud min ariiqi markuu wa ka warina hal rawaasida u maraa halwaasdmaraa mararka qaarkood waxaa laga wariyaa madhabkaa diidahayo hooyo uluulbaaqi in la siiyo oo la siiyo uluulmaal qaba jamiic almaal cali bn abi alib waxaa laga wariyaa mucaad bnu jabal wa bihi qaalat daahiriya waxaa ii soo haray cashirkii waaba gebagababaan filahaya waxbaa ii dhiman hal masale inaan ka hadlo meesha ah waan ka xishoonayaa an ufadila umman alaa ja mxuu ahaa calaa abin ama in dakar uu qaato wax yar unsihina ay dicfa dakar qaato hawshaasi muran badan baa ku jira waxaa lagu busheeyey jumhuurtoo la yidhi bal nin baa dhintay wuxuu ka tegey fii tafdiil اlummi cala jid ka warrama tafdiil اummi caalijad ka warrama wa huwa abun hooyihi ab hooyihi awowkee la rajaxaa hooya la rajaxaa hadda soon hooye ma aha unhaa ka xoog badatay calىa dakarin oo aabba ah ayib waxaa kaloo ka warantaan fii taswiyati اlabaweyni fi sudus markuu farac waarida joogo aabbihii hooye maxay simanayaan sudusaynkiiba midkiiba in qaadanaya ayib waxaa kaloo lagu bushiyey alkhوة lm ka warama alkhوة lm fahum شhurakaaءu fi الثuluث hadday keligood yihiinna gabadhu waxay qaadato suduska ayuu labkuna keligii qaadan sudus hadday badan yihiinna lab iyo dhadgoodii waa isku mid shareecadu lab iyo dhadi marbay sintay marbay kala fadishaa saacido ka dhigteen musallamo oon jabaynin oo ruux madax laga garaaci hooyo naga daayay dhaheen masale kale islaam baa dhimatay waxay ka tagta zawjkeedii iyo ukhta liuma iyo akhwan shaqiiqa ka jawaabaa la yidhi waa mushkilo hayiil mushkila islaam baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedi iyo ukhta lium ah iyo akhawan shaqiiqayn zawjku muxuu leeyahay nis ukhta liuma maxay leedahay waxay leedahay keligeed way sudus meelnis ka baxo sudusna ka baxo waa lix lix maxaa unisa saddex zawjka sii maxaa sudusa hal u dhiib ukhta lium ah maxaa soo hadhay labaa soo hadhay labadaa akhaweyn shaqiiqayna u dhiib mid walba muxuu qaatay hal buu qaatay yaa ka xaq badan labadoodiba labadoodo isku jira yaa ka xoog badan ukhta lium ah hunaa maxay jumhuur ku dhacday fadaluu unta calىa dakarayni wada socota ya haddii soomn ahlufarad weeda ma ahayn hooyaba waa ahlufarada maxaad iyad ugu tumatay waxaad iyad ugu istaagtay ii sheeg soo dakar baa jooga dakarka wixiisa lama taaban kara maada ahayn akhaweyn shaqiiqayn baa jooga oo kan walada umkee halka hooye ku soo dhowaaday laba kula dhash aabbiyo hooyo aad waagata oo rag ah gabadh dumaal ku dhalaatay say afku u buuxsantay laba rinoo waaweyn u dhaqaaqeen waxay dheen harcigaa ukumay tanna harcigaa xukumay war taxakumka iga daaya idin leeyihin daahiriyo iyo ragga u nusreeye ibnu cabaas iyo ibnu libaan iyo raggooda ama laba aflaynta joojiye meeshaad ku aragtaan lab iyo dhadig waxaad rajaxdaan labka weligiin rajaxa aysan ka ahayn nusuusta raaca sheekh mutar waad fahantaan u malay intaa lagaama hadhinee waxay ku leeyihiin ka warama islaantii ka tagtay zawjkeedii ukhta shaqiiqa wa akhli ab islaam baa dhimatay maxay ka tagtay ninkeedii iyo walaashadoo laxmi ah iyo walaalay aabba wadaagaan zawjku nis buu qaadan niska soo hadhay ukhta shaqiiqaa qaadan odayga weynaa ee sheekha caalimka ali abka waa qatan yaha koob biyaa heli maayo saqata alaysa fي hada tafdiil tafdiil lunhى calىa dakr maxaad leedihiin aabbuhu si casabo noqon jira muu dhaco aabbuhu ma casabo noqdo ama uu qaato wixii u soo hadhooyo ay soo reebto yaعni jumhuurtu ra'yigoodu waa mutanaaqid marka warka la soo gaabiyo wey laakiin nama dhihin waa laga xoog badanya tanaaqud baa ku jira farqun bayna tanaaqudi wa bayna tadciif ya wallaahu aclam darsigu intaasuu ku